allahuma wafiqna lima tuxibu wa tarda waxaynu weli ku jirnaa kitaabkeennii alfiyatu sira ee waa baabka xajka iyo nebiga cumradiisii baynu ka bilaabi waa darsigeennii shan iyo tobnaad gaar ahaan beydka shan boqol iyo afar iyo lixdan qad xaja bacda hijratin litayba sanata cashrin qadu bigayri mirya waاctamara الnabiyu bacda alhijra arbacatan wاlkulu fi di lqacda ila alatii fi xajati alwadaaci qaranaha lam yakhlu min nisaaci qad xaja nebigu waa xajay bacda hijratin litayba markuu dayba u hijrooday waa madiine eh sannata cashirin sannadkii tobnaad qad hore ayuu u hijrooday bikayri miryatin shaki la'aan wactamara nebiyu nebigu waa cumraystay bacda alhijrati hijrada ka bacdi arbacatan ay arbacata cumar ayuu cumraystay waalkullu cumrooyinku dhammaantood fii dilqacdati bisha dilqacda ayay dhaceen ila alatii tii mooyaane fii xajatilwadaaci xajatulwadaaca la socota qaranaa waa raaciyey haa iyada wuxuu raaciyey xajkii buu raaciyey lam yakhlu arrinkani kama marna min nisaacin dood kama marna lam yakhlu hada alamru min nisaaci halkan sheekhu wuxuu ka bilaabayaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xajajkiisii imse goor buu xajay imse jeer oo kale ayuu cumraystay marka cumarii markuu ku leeyahay waa jamcu cumra cumrada waxaa lagu jamciyaa cumar nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu maka joogay intee buu xajay way inoo soo socotaa arrin fadhidana maaha meel layslama dhigin laakiin waxa la isla meel dhigay hijradii markuu maka ka hijrooday ka kabacdi tobankii sanuu madiine joogay hal mar buu xajay waana sannkii tobnaad markuu dhammaystayna wuxuu sii noolaa waxaan gaadhaynin saddex bilood laba bilood iyo dhowr iyo labaatan maalmood ayaabuu sii noolaa sidaasaa wadaac loo yidhi xajkan uu xajay waana xajka keliyuu xajay intuu madiine joogaye ummadduu ku wadaacayay waana xajka laga bartay axkaamulxaj oo si wanaagsan loogu diyaargaroobay maka waxaa la qabsaday sanadkii sideedaad sayna arki doonno sanadkii sagaalaadna abubakar baa loo dhiibay maamulka xajka oo laydha adugu maamul hogaami dadyowgii hadhaaga ahaa ee mushrikiinta aan ayay soo noqonin kuwii xumada ku xaji jiray ee iyagoo qaawan dawaafi jirena iyana yay imanin sanadkaasna xaar buu ahaa sanadkii tobnaad baa si fiican loogu diyaargaroobay saxaabadu meel walba waa ka yimaadeen bari iyo galbeed iyo koonfur iyo hawdba waa ka yimi qoyiba way isaga yimaadeen ilaa yeman ilaa baxrayn dhow walba waa la isaga yimi waana si wacan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu diyaargaroobay hadyi fiicanna waa kaxeeyey wuxuu kaxeeyey waxoogay geela barhna cali baa ka keenay xagga iyo yeman boqol halaad buu isugu keenay oo isaguu qalayo waa markuu saxaabada ku yidhi khuduu cannii manaasikakum waa layga barta qaabkaa u xajaysaan falacallii laa alqaakum bacda caami haada abadan sannadkan gadaashii inaan dib isu arki weynaa laga yaabaa way dhici kartaa inaan geeriyoodee iga barta axkaamta sidii bay yeeleen axaadiista dhaadheer ee xajka waxaa ugu cajiibsan xadiisu jaabir xadiisu jaabir fii saxiixayn wuxuu ka warramayaa nebigu markuu gurigiisa ka soo baxay iyo markuu xidhanayey iyo waddada intuu sii hayay iyo intii maalmooduu xajayey iyo markuu soo laabtay ilaa gurigiisa ku soo noqonayay intaa ayuu tallaabo tallaabo u sheegaya marka xajkaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi noocee buu ahaa waatanuu sheekhu leeyahay lam yakhlu min nisaacin noocee buu ahaa xajka nebigu horta tamatuc ma ahayn saddexda nooc ee xajka tamatuc ma ahayn tamatuc waxaa la yidhaah inaad cumro xidhato bilaha xajka oo markaad cumradii dhammayso aad dib u xalaalowdo markaad xalaalowdo id caadigaagii ku soo noqoto maryahaagii iyo wixii xaaraanta ka ahay oo dhan maalinta sideedaadkana xaj xidhato oo xajkaagiiyo cumradii maxaa u dhexeeya raaxays baa u dhexeeya aad ah, reerkaagii u galmoon karto marya nooca doonto xidhan karto timaha iyo cidyaas ka jari karto cadar iyo udug isticmaali karto tamatuca mu ahayn maxaanu ku garayn aanu ahayn waa kuu tamaniyeyba wuxuu yidhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa ahdaytu wuu tamaniyey wuxuu yidhi wallahi xoolaha hadiigaabay xanibayee noocaasaan ka dhigilaa saxaabadana wuxuu amray inay noocaa ka dhigaan dabeetana cumradoodii bay ka xalaaloobeen hadhowna xaj bay xidheen marka iyagu bay ahaayeen nebigu ma mufrid buu ahaa xaj keliyuu xidhnaa mise qaarin buu ahaayo xaj iyo cumro ayuu isku ladhay taasay culimmadu aad uga doodaan sheekheennu wuxuu maray inuu qaarin ahaa waana halkay jamaahiiru ahlulcilmi marayaan qolo kalena waxay marayaan oo shaaficiyadu kow ka tahay inuu nebigu mufrid ahaayoo xaj keliya uu qabay xagga cumrooyinka afar cumro weeye afar cumro weeye saddex baa dilqacdo dhacay mid waa cumradii la xanibay ee xudeybiya uu ku xalaaloobay oo sanadkii lixaad midda labaadna waa cumratulqadiya waa tuu ku qallaynayey waa sanadkii ku xigay toddobaad soo halkaa labama haysaan labaas waa dilqacda midina waxa weeye waxaa la yidhahdaa cumratuljecraana markuu dagaaladii dhammeeyey fatxu maka iyo xunayn iyo daa'if iyo qaniimadiina qaybiyey ayuu xidhay cumro ka xidhay jeeraana markaasuu cumraystay iyona dilqacday hayd saddexdaasi iyo tii xajka la socotay oo iyadoo aan dilqacdo ahayne dilxijo ahayd afartaasuu nebigu cumraystay qad xaja waa xajay bacda hijratin litayba intuu daybo u hijrooday ka bacdi sanata cashirin sannaddii tobnaad qaduu weligii waxa uu xajay markaa ayuu xajay bikhayri mirya shaki la'aan markaa keliyo xajay wactamara nebiyu nebigu waa cumraystay bacda alhijrati hijrada ka bacdi arbacatan afar cumro ayuu cumraystay walkullu afartuba xasala wuxuu dhacay fii dilqacdati ila alatii cumradii marka laga reebo fii xajati alwadaaci qaranahaa wuxuu raaciyey ee xajkiisii lam yakhlu kama madhna haada alamru arrinkani min nisaaci inuu eh, cumro raaciyo inay madax bannaanayd dood bilaa dood ma aha ee dood baa ku jirta cumrooyinkii buu gelayaa marka awaluhaa ta koobaad sanata sittin sanadkii lixaad bay dhacday oo sudda waa laga hor istaagay fiihaa cumradan can ilbeyti xaramka laga hor istaagay faxalla waa xalaaloobay qasdan ogaan buu u xalaaloobay kaanad biha waxaa ahayd halka beycatuhu ridwaan baycatuhu lmardiya baycadiisii laga raalli ilaahay raalli kaga noqday suma taliha waxaa ku xigtay cumratu lqadiya cumradii la qallaynayey oo sanata sabcin dhacday sannadii toddobaad bacdaha waxaa ku xigta aljicraana cumratu ljicraana caama hamaanin sannadkii sideedaad wacdudan tiri qiraanahu qiraankiisiina cumradii ku tiri cumradii qiraanka ee xajka iyo cumrada la ysku daray iyana ku tidhi walam yacudda ma tirin maalikun imaam maalik di raabica tan afraad muu tirinin oo wa qaala wuxuu yidhi xaja waa xajay mufridan isagoo mufrida ayuu xajay wa taabacahu bacduhum barna waa ku raaceen wa xaja wuu xajay qabla alhijrati hijrada ka hor hintayni laba jeer aw akhara ama wax ka badan aw fa mara ama hal mar intii aynu akhrinay buu sheekhu ku daraya walam yasixa ma asixin cadadulxajaati inta gooruu xajay ma asixin min qabli hijratin intuu hijrooday walalcumraati cumrooyinkuna iyana ma asixin oo lama hayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sanadkii lixaad ayuu riyooday sida qur-aanka ilaahay ku tilmaamay laqad sadaqa allaahu rasuulahu ru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiin muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina laa takhaafuun tii buu saxaabada u sheegay iina waa diyaargaroobeen waa innagii hore u soo marnay inay xaggaa iyo maka u dhaqaaqeen qurayshna shayddaan baa ku yidhi walle magaciinaa ba'aya meeqaankiinnuna wuu jabaya haddii maanta maxamedba uu soo galo maxaa sharaf ku helaysaan inaad tidhaahdaan waa nagaa celinnay deetana wax walba waa la sameeyeyoo waa laga dhaadhicin waaye nebigu farriimuu diray fariimihii walaaxaaga rag buu u diray raggii waxba kama socdaan kama naasacadda iyagu qaar bay soo direen waxba layskuma waafiqin waxay taagan yiinuun bal ciidamay diyaarsadeen ilaa nebigu yidhi waleecu quraysh dagaal baa dilaye oo ay ku rafaadeene ma iska kaayo daayaan annagii carabaan wax kala yeello ha dhowta haddana carab anugu ka soo adkaadana iyagoo yara nafisayoo nastayo xoogaystay baanu sarki haddii kaloo dee layga adkaadana cid kala kalaaba iga kafayn layde may iska daayaan dagaalka may dhicin laba boqol oo askarina marbay diyaarsadeen oy damceen oo laba boqoloo fardoolaya inay nebiga miraan salaadii duhur deetana oo khaalid wato deetana nin ku yidhi khaalid oo ma duhurkaa doonaysa inaad weerarto haa salaad baa jirta ay ka jecel yihiin tan oo inamadooda curad ay ka jecel way soo socotaa waa mar dhow casar baa laydhaa taasaynu miraynaa sidiibuu ku talagalay salaaddii casarna salaatulkhawf baaba la tukadayoo raggi way kala hadheen badhna waa sujuudayaan barna diyaar bay yihiin haye car wey marka suu yidhi waryaadhee dee ninkan cid kale u warramaysa qorshaheennii iyo waxaynu maaganayn waa wuxuu isagaa gadaal ka warramaya mararkii islaamku maskaxdeed qubku yidhi ka mid ahayd buuhi wixii aad laabtaada ku haysatay eed samaynaysee doonaysa inaad samayso yaa u warramay marka ilaahay waa kii ilaahay waa kii idinkala joojiyey idinka iyo iyagaba bibatni makka min bacdi an adfarakum calayhi waayo muslimiintaas weer ka qabtay labadii boqol ee khaalid watayba gacanta kusoo dhigeen waa iska sii daayeen markii dambe afarta qodob lagu heshiiyey sanadkan ma cumraysanaysaan kow sanadka labaad soo cumraysta qabiil alle qabiilkii idin raaca shaqo kuma lihin kii annagana racan shaqaa ku yeelanina dagaalkana toban sana inoo joojiya haye iyo ninka idinka idinka yimaada ee dib u gaalooba ma soo celinin ka muslimkaana waa noo soo celinaysaan taasuu nebigu saxeexay isagoo qasad iyo ujeeddo weyn ka lahaa nebigu asxaabtii wuxuu idhi xalaalooba rag qodobadan yar diidanaa ayaa isgeejiyey nebigu waa muraar dilaacay teendhadii buu galay umu salama oo la socotay buu ku yidhi miyaanad arkaynin dadka ah, noocay u dhaqmayaan oo noocay u dhaqmayaan dee amar baan siiyeeyo amarkii bay fulin laayiin umu salama qof caqli badan bay ahayd yaa rasuul allah xilli amar ma joogto dadku way qaraacan yihiin rag niyajab baa haya kacbaday ku socdeen kacbadiina rag la mida ah ka hor istaagay adna waad saxeexday iminka ha hadline ficil u bedel oo maxaa sameeyaa fannaanka markaad u baxdo neefkaaga dhunta ka lis xallaaqiina u yeedho timaha lagaa hoodhiyo sidii uu yeelay raggu waxay isku dili gaadheen mididii iyo degdegii marka aaraadu meel aanad ka filayn bay ku jirtaa dadkana in alle intii aad heli kartaba waa lala tashadaa cidna lamay dhaylsado cumrada taa ku xigtaa waa cumratulqadiya waa tii bishaa bisheeda loo soo noqonayay ballanka ahayd cumratulqadaana waa laydhaa tii garsoorku ka dhacay ee la kala saxeexday cumratulqisaasna waa laydhaha cumratulqisaas waxa loo yidhi tii hore ee la hor istaagay qisaasteedii weey iyo bedelkeedii cumrada saddexaad markuu nebigu qanaa'imtii qaybiyey ayuu jecraano ka xidhay aljecraana waa saddexda meeloodee laga soo xidho jecraana iyo xudaybiya iyo tanciim tanciim way ka bedeleen magacoo masjidu caaisha ay caaishaa ka soo xidhatay waana ta ugu dhow tanciin baa ugu dhow oo kacbada ugu dhow xudaybiya ku xigta jicraana ugu yar durugsan laba nooc bay u akhriyaan fuqahadu waxay u akhriyaan jicraana oo caynka way sukuuniyaan ra'dana way khafiifiyaan muxadisiintuna waxay u akhriyaan jiciraana oo caynkana way kisrayaan ra'dana way shadaan cumrada afraadna waa tii uu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu raaciyey ee xajkiisa awaluhaa sanata sittin sudda waa la hor istaagay fiihaa sanadka can ilbeyti baa laga hor istaagay faxalla waa xalaaloobay qastan ogaan kaanad biha waxaa ka dhacday baycatuhu baycadiisii almardiya baycadana waynu soo marnay sababteediiyo qaabkeeda uma taliha waxaa ku xigtay cumratulqadiya cumradii la qallaynayay sanata sabcin bay ahayd wa kaanat sanata sabcin bacdaha waxaa ku xigtay aljicraana oo kaanad caama amaanin wacdudan tiri qiraanahu qiraankiisiina ta afraad ka dhig walam yacudda ma tirinin maalikun imaam maalik raximahullah dir raabicatan afraad wa qaala wuxuu ihi xaja nebigu waa xajay mufridan xaj keliya wa taabacahu bacduhum culammada qaarna waa ku raaceen wa xaja waa xajay qabla alhijrati sintayni laba aw agsaraamayn ka badan aw famara qadiyaddan sheekhu iyo culimmada kaleba deliil cad ma hayaan qiyaas guudun bay hayaanoo qaar baa yidhi mar buu xajay qaar baa yidhi labuu xajay qaar baa yidhi wax ka badan qaar baa dhowr iyo toban gaadhsiiyey waa uun waa mala awaal tiradu laakiin inuu xajay oo uu xaji jiray intuu maka joogay iyadu hadal ma leh waxaa caddaynaya xadiiska ninka lala jubayr ibnu mudcim saxaabigaah jubayr ibnu mudcim wuxuu yidhi neefaan waaye dabeetna anoo raadinaya neef geela ayaan maalin carafa carafa imi waxaan arkay maxamed nebigoo taagan markaasaa dhi lacamrii ina haada min alaxmas fama aladii abqaahu huna war waa la yaabee ninkan imaanu axmasta ahayn ama alxums ama alaxmas axmas iyo xumsu waa ayo waa quraysh xaj bidcaa bay samaysteen oo waxay odhan jireen annagu waxaanu kuwii diinta u googo'ay alaxmas waa qofka diinta u googo'ay annagu carafa ma tagno musdelifana ma tagno xaramka xuduudda xaramka wixii ka baxsan ma baxna annagu idinkaa meelo kale ka yimiye bannaanka u baxa iyagu way la xajayaan ma tegayaan musdelife iyo iyo iyo iyo iyo carafa waatuu hadhow ilaahay ku amrayuu lahaa uma afiiduu min xaysu afaada annaasu waastaqfiru allah dadku halkay ka dhaqaaqayaan ka dhaqaaqo dadka raaca marka nebigu inuu la xaji jiray waa taa oo xataa tooda aanu raaci jirine ummadda caadiga uu la xaji jiray laakiin tiradun baa la haynin walam yasixa ma asixin cadadu lxajaati cadadka intuu xajay min qabli hijratin hijrada ka hor walalcumraati cumrooyinkiisuna iyagana ma asixin waayahay oo ma asixin muxuu leeyahy sonaga afartan idhi kol haddii imaam maalik uu ina khilaafay oo imaam maalik leeyahay waa saddex dee qadiyadda kol haddii ijmaac may noqonin markaa waxay ahayd inuu yidhaahdo eh, laguma ijmaacin laakiin may asixintaasi waa laga fiican yahay cumraadku waa saxsan laakiin ijmaac baan ku guntamin dikru cadadi maqaasiihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh nebiga maqaasidiisi weeye duulaamadii alghasaat ama alghasw ficilka qasaa yaqsuu qaswan fa hiya wa khasaatun labadaba waa laydha waa duulaan waa ciidan aloosan oo hoggaan leh oo meel ka dhaqaaqa oo meel ku dhaqaaqa oo col kala doonaya inay iscabbaaraan ayaa la ydhahdaa duulaan nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dacwadiisu waxay ku bilaabantay sidaa wa taqaanaan sir dagaalkumay bilaaban midhamidhaysu bay ku bilaabantay markii dambena af caadiya luqad caadiya oo dadka ugu baaqayayo wuu qancinayay aqliga caqligii maskaxduu kala hadlayay marna dagaal muusoo hadal qaadin dhib iyo kadeedka mushrikiintaa bilaabay iyaga garaac iyo adiyad iyo aflagaado iyo dad ay laayaan dabeetana maxay noqdeen caqabad bay noqdeen kaabad bay noqdeen iyo dhagax hor yaalla dacwadda idan jihaadka waxaa loo soo dejiyey in dadka diinta lagu khasbo maaha laa ikraaha fi diini qad tabayana rushdu min alghay laakiin jihaadka shaqadiisu waa maxay dhagaxaantan iyo kaabadahan iyo sabadaha islaamka hor yaalla waa cagaf islaamka hor socota oo ka bannaynaysa marka laga banneeyo kuwa laga dhaqaajiyo ayaa dadkii la odhaya waa kaa islaamkiie haddaad ku qanacdana islaam haddii kale la noolown sidaa ogeed ahludimo qaar la ydhaa baa jiro oo iskala noolaanaya islaamka maxaa la ilaalinayaa uun nin dadka yidhaahdo islaamka ha maqlina oo ha fahmina oo ha raacina ayuu jihaadku ka bannaynaya qolada koowaad ee hortaagnaynayahayd quraysh sidaa ogeed udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam duulaanadii buu bilaabay duulaanadan culimmadu way isku yar qabtaanoo tiradooda sheekh lala ibnu sacad isagu wuxuu leeyay waa toddoba iyo labaatan duulaan qaaday ibnu isxaaqna wuxuu leeyahy shan iyo labaatan sheekh lala cabdirasaaq ibnu humaam asanacaani wuxuu isaguna warinayaa afar iyo labaatan abi yaclaa wuxuu warinayaa koob iyo laatan qolada koob iyo laatan tidhi way sii yareeyeen laakiin afar iyo laatan iyo shan iyo laatan iyo toddobiyo laatan isma diidayaan toddobiyo laatan iyo shan iyo laatan iyagu isdiidi maayaanoo qolada toddobiyo laatan tidhi waxay yar kala fureen afar qaswo qaswatulkhandaq iyo qurayda oo isku dheganaa oon waxba u dhaxaynin ayuu laba ka dhigaya ka ka yidhi uxud iyo xamraa'ul asad oo habeen u dhexeeyey ayuu laba ka dhigaya halka maxaa soo baxay labaa soo baxay ka kalena muxuu samaynayaa uun uxud iyo xamraa'ul asadna mid buu iskaga dhigayaa khandaq iyo quraydana mid buu iskaga dhigayaa saasuu ku noqonaya waayahay ka afar yalaatan yidhina qaswada la yidhaahdo xunayn iyo daa'if ayuu mid kaga dhigaya saasoo ku noqonaya marka duulaamadii baynu tirinaynaa sheekheennu wuxuu qaatay toddobiyo labaatanka ayuu qaatay taasuu xoojiyey sabcan wa cishriina acdudanna alghaswa awaluha wadaanu wahya alabwa sabcan wa cishriina ucdudanna waa mafcuulkii lasoo qadimay ucdudanna tiri ayuha taalibu nabiihu waxaad tirisaa alghaswa duulaanka waxaad tirisaa sabcan wa tiri awaluhaa waxa ugu horreeyey waddaanu qaswada waddaan laydhaah wa hiya alabwa waa qaswada abwaa laydhaa awalu ghasaa wa sida loo badan yahay culimada qaar baa ta kale ka horraysiinayee qaswatul abwaa ba laydhaa abwa meel madiine ka jirta waqooyi koonfur galbeed oo yumbuc iyo jiddo meelaha gaarkeeda ah ayuu nebigu ku qaaday inta badana waa arki doontaan dhowrka qaswe hore nebigu xaggan u qaadi maaye maka ma doonaya inay cadows ku dhacaan xagga iyo waqooyiiyo barina shaqaba kuma laha wuxuu u qaadayaa galbeedka oo galbeedkaasi wax kale maaha waa dagaal dhaqaale nimankan kibreeye quraysh laydhaah ee muslimiinta soo qaxiyey ee nebiga dilayey ee guryihii ila wareegay iyo dhaqaalihiiba ayaa iyagana dhaqaalaha laga curyaaminayaa waa waddadii dhaqaalaha markay tegayaan shaam waddadaasay maraan madiine iyo dhaxaysa xeebta waddadaasuu ku kala bixinayaa ciidan markaasuu doonaya inuu u diido safarba deetana raasamaalka ha cunaan oo deetana ha lamasoobo meeshooda ha fadhiistaan deetana nebigu xaggii buu gaadhay wax dagaala lamu kulmin bisha safar bay ahayd wuxuu maqnaa toban maalmood buu maqnaa kadibna waa shan iyo toban maalmood cafwan ayuu maqnaa wuxuu la heshiiyey ninka la yidha qabiilka la yidhaha banu damra oo maamulo makhshiy ibnu camr waxay ku heshiiyeen inuu noqdo xiyaadi xiyaadi waxa la yidhahda dhexdhexaad inaanu dagaalna quraysh ku raacin nebigana ku raacin cid ku duulaysa inaanu soo raacin xaggiisa inaan looga soo dhicin waaye halkaa wuxuu soo saxeexay heshiis wada noolaanshiyo iyo ciidanka muslimiintu halkaa inay nabadgelyo ku maraan taasi waxay ahayd qaswadii koowaad uma buwaadu qaswada buwaad baa ku xigtay oo bacdu ka dambaysay falcushayra qaswada cushayre laydhaa baa ku xigtay fabadarun iluulaa badertii horaa ku xigtay fabadaru lkubraa iyo badertii weynayd halkaana afar duulaan ayuu israaciyey duulaanka hore waxa la ydhaha qaswatu buwaad buwaad waxaa ku taallaa iyaduna agagaarka yumbuc oo toddoba marxaladood ayay u jirtaa madiina baddana waxaa u jirtaa laba marxaladood nebigu rabiicalawal bilowgeedii buu weeraray siddeetan saxaabi buu watay deetana waxa uu la kulmay wuxuu doonayay inuu baddada u istaago safar uu wateen qurayshi umaya ibnu khalaf hogaaminayo oo ay wataan laba kun iyo shan boqol oo awr oo buuxay wateen intaasuu doonaya inuu gacanta ku soo dhigo deetana qadiyaddaasi uma suurtagelinoo safarkii waa ka dheereeyey nebigu ma gaadhin halkii buu xoogay deganaa uu iska soo laabtay iyadana wuxuu maqnaa toban maalmood buu madiina ka maqnaa qaswada saddexaad qaswatulcushayra ayaa la ydhaha alcushayra waa meel ay degaan bani mudlaj qabiilkii aynu hijrada ku soo marnay ee uu hogaaminayey ya xasuusta ninkii nebiga baacsaday ee eryaday yaa xasuusta ee farasku la dhacayay suraaqa ibnu maalik qabiilkaa bani mudlaj ayuu halkoodii gaadhay nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lix iyo toban bilood baa laga joogaa markuu soo hijroodayoo waa jumaadi luula calankiisu calan cad buu ahaa xamse ayaa siday boqol iyo konton saxaabi bay ahaayeen soddon awr ayay isaga iska nanasinayeen soddon awr inta badan way lugaynayeen boqol iyo konton soddon awr qaybi shan ninba awrka iska sugaya oo ninba marfuulaya nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu gaadhay halkii uu doonayey safar qurayshileedii baan u doonaya waddada inuu u galo oo uu gebigeeda la wareego waayo wa jasaau sayaatin sayatu muslimiinta guryahoodii iyo xooloodii waa lala wareegay kuwana nabadgelyo kuma mari karaan waddadee waa in iyagana lala wareego ciidankoodii iyo dhaqaalahoodaba dagaalkaasi dagaalma dhicine duulaankaasi wax dagaali ma dhicin nebigu ayaamuu joogay waa soo laabtay waa dhacdadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ugu bixiyey cali abu turaab cali bn abi taalib ayaa maalin duhura seexday ciidankiioo sii guuraya ayuunbaa la arkay cali iyo camaar oo intay wada barkadeen go jiifa oo cali intan oo dhan iyo dhul oo dhan ciiddu ay ka buuxsantay nebi wuxuu uhi maalaka yaa abaa turaab war abuturaaba maxaa ku helay bood oo kac waa inankii nebigu gabadhiisa siiyey deetna waa booday deetna waxa uu yidhi maxaa kugu dhacay ciiddaa rasuul allah igu dhacdayoo saniya sidano sidanoo wuxuu idhi alaa uxadisuka biashqa annaas ma kuu sheega dadka ka ugu daran ee ugu guuldarrada badan suu yidhi haa uxaymiru hamuud alladii caqara naaqa kii casaaya gaabnaa ee reer hamuud ee hasha boqnogooyey ee qudaar la odhan jiray kaa mid dheh iyo aladii yadribuka yaa caliyun calaa haadih iyo ka halkaa kugu dhufan doona eh, caliow nebigu halkaasuu iska saaray xataa tabtalla minhu hadi ilaa tani ay qoydo ninka halkaa seefta kaaga dhufan doona ilaa garhku qoyayo ood ku dhimanayso sidaa ogeed baa cali wuxuu ogaa inaannu besu dhimanayn maalmihii ugu dambeeye dhiman doona wuxuu odhan jiray wayxahu ma ladii yubqiihi war muxuu qabanaya kee dee kii ugu dhufanayay muxuu qabanaya ya ayuu odhan jiray marka qaswadaana waxaa lagu soo noqday iyadoo aan wax dhibaati dhicin qaswatu bederin uulaa waa maxay beder iminka saanuu nebigu u soo noqonaya intii hore galbeed iyo buu u socday iminka waxa weeye waa koonfur toosa ah, ama koonfur in yar galbeed u yar dhow beder waxaa la yidhaahdaa makaan weyn oo carabi isugu iman jireen oo wax lagu kala iibsan jiray deetana duulaankani nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi toos umu khadidin nin ka mida quraysh oo dha kursi bnu jaabir alfihri ayaa madiine soo weeraray xoolihii madiine ka foofay ayuu badhacay ninna waa ku sii dilay markaasuu nebigu dhaqaajiyey cali bni abi taalib buu calanka u dhiibay madiinena wuxuu kaga tegey sayd bnu xaarisa deetana ninkii buu ka daba tegey dhowr iyo toban maalmood buu halkaana ku maqnaa muddana reero badanna wuu la soo heshiiyey deeta waa soo laabtay kol hadday tahay markii ee beder la yimaado tan waxa loo bixiyey badaran aluulaa ama badar asuqraa ayaa la ydhaa albadar alkubraana waa tan qaswatu badarin alkubraa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi hore wuxuu u ogaa safar ay qurayshi leedahay oo aad u ballaadhan waxaa wada soddon ama afartan inoo gaara xoolaha saarani aad ba u badan yihiin mood iyo noolba awrtu waa kun awr iyo siyaado waxaa hoggaaminaya abu sufyaan haddii la qaban lahaa safarka safarkaa waxoogabaa dhaqaalo wanaagsan laga heli la nebigu wuxuu diray dalxa ibnu cubaydillaah iyo saciid ibnu sayd ibnu camr ibnu nufayl ayuu idhi orda oo bal halkaa iyo waxaad tagtaan meel laydhaha kuraaculkhamiim halkaa jooga safarkii ka dhegedhegeeya markaad ogaataan inuu soo dhow yahay soo dhaqaaqo madiina ugu yimaad halkii bay ka dhegedhegeeyeen markay ogaadeen safarkii inuu soo foollayo dhow yahay oo carabta warkii ka heleen meelaha laga helayaana waa meelhe waa meelaha safarku degaan safarku meelay ku furtaan ceelashay ku furtaan san soomaalidu makhaayadaha isugu yimaadaan iyaguna ceelashay isugu yiman jireen markaase waxna iibiyaan raashinna ka cunaan dadkuna lagu ogaadaa ceel bay iska tegeen dumarre yaroo sheekaysanay soo waraysteen ay dhegaysteen laba hablood baa isqabsaday naa lacagtaydii sii say tii kale ku tiri berri baa safarka imanayaayo markaan safarka u shaqeeyo lacagtan ka qaato ayaan ku siin doonaa warkoodii way heleen dabeetna way soo dhaqaajiyeen nebiga way sheegeen inuu halkaa ku soo beegan yihi nebigu saxaabadii uu la hadlo wuxuuhi waryaadhaheen nimankayna colka ahayn safarkoodiiba halkaa marayee in ilaahay gacantii inoo geliya laga yaabaaye ina mariya saxaabadii qaar way diyaargaroobeen qaarna waxay u qaateen war wuxuu waa safare dagaal ma ahe intanaa ku filane ha tagaanoo iska fadhiisteen intii ilaahay wax la damcay saddex boqol iyo afar nin ama saddex boqol iyo toddoba nin ayaa dhaqaaqay intii kalena waa iska joogeen deetana dhacdadii cajiibka ahayd ee aad maqasheen baa dhacday safarkii waa galbaday wuxuu ku galbaday ninka ladhaa abu sufyaan oo aad u feejignaa iyo isaga oo intaa wax sahminayay iyo ilaahay qadarkiisa oo ugu tala galay inaanay ciidanka iyo safarku isheline ciidanka iyo ciidanku ishelaan ilahi waa ka yidhi watawaduuna ana hayra daati shawkati takuunu lakum idinku waxaad jeclaadeen safarka yaree gacanta lagu dhigay bilaa qodaxdaee bilaa dagaalka ah laakiin ilaahay muxuu doonayey inay isku dhacaan liyuxiqa alxaqa bikalimaati wayaqdaca daabir alkaafiriin ilahay wuxuu doonayay inuu xaqiijiyo kalimaadkiisa safarkii laba ninoo nebigu diray oo yidhi bal soo ogaada oo ceel ku dhaadhacay ayuu abu sufyaan ogaaday wuui miyaad cid aragteen mee cid maana arageen laakiin laba nin ba halkaa intay awr kaga degeen halkan biyo ka dhaansaday suu yidhi aan soo ego halkiibuu tegey saaladii geela ayuu burburiyey saaladbuu ka saaminaya dabeetna markuu saa u sahmiyey lafti maraad buu ka helay walle waa reer madiina iyo maxamed iyo ciidankiisii colkiiba galbeed buu duway iyo safarkii ninna wuu dira damdam laydhaa ilaa iyo maka oo uu qurayshay kaaleyo safarkiina dhacsada waa la dhacayaa oo ti kale waa la qabsanayaa ciidan weynaha makina ninkaasuu ku soo baxay damdam laydha damdam maka markuu gelayo wuxuu ku gelayaa si la yaab leh marya haboorta u dhiganaya labada go'ba awrkana wuu ku istaagayaa saasuu labadii go' u tuurayaa qaylo wuxuu kari karana uu qaylinayaa awrkana sanku jarayaa ayuu ka dhiijinaya wax wada khalkhaliso deetana dadkii way soo yaaceenoo quraysh waxay noqdeenuun nin soo baxa iyo nin soo bixi kari waayo qof soo dira ciidankoodiina way soo baxeen ninka la abu sufyaan markuu fogaaday warqad buu soo qorayaa uu leeyahay waar waxa u soo baxdeen waa safarka safarkiina uu badbaadee iska soo laabta maxamed dagaalkiisa maxaa ku falaysaa rag badanoo caqlilinna tiibay u guuxeen laakiin abujahal baa diiday abujahal maaya oo ciidankana hogaaminaya dee baxayana ninkii baxayaan dhaacasaada soo maa uu baxaya meel xun ku baxaya deeta wuxuhi wallaahi lan narjic walaynanaan baxayn noqonayn xataa narida badran ilaan ku aroorno ceelkii bader wananxara aljasuura awrta halkaa ku qalanno wanashraba alkhumuura halkaana khamriga ku cabno waa ku qaylla soo maa haye watacsifa calayna alqiyaan habluhuna noogu heesaan watasmaca bina alcarab carabinana maqasho oo falaa yazaalu yahaabuunana abadan weligood naga baqdaan sanadkii qoraysh lagu dhici waayey ma garanaysaan ku gelqasheen in la culimmaduna waa u bedeleen waxay idhaahdeen ilaahay waxa uu bedelay wuxuu doonayey geelii la qalayey nuxiruuhum badela jazuur geelii waa laga daayey iyagaa la qalay sharibuu ka'sa almaniya badala alkhumuur ama sharibuu ka'sa alxutuuf badala alkhumuur khamrigii intaanay cabbinba geerida koobkeedii ba cabbeen tacsifa alayna alqiyaan hablihii eesayeyna naaxat calayhim alnawaa'ix baroor baa beddeshay wa tasmacu bina alcarab carab baa geesinimaday maqli doontana wa samicat bihaziimatihim alcarab haye marka wixiiba ilahay baa u bedelay weliba waxyaala badanoo dhayaabla dhacay insha allahu qaswatu bader iyo dhacdadeeda sharaxa ka akhriya iyo kutubaha kale siirada ma ka wada gaari karno waxa ugu filan beder ilaahay inuu ka dhigay yowma alfurqaan yowma altaqa aljamcaan maalintii lagu kala hagaagay xaq iyo ay kulmeen waxa laga dhigay xuduudda cahdu dacfi iyo cahdu lquwa xilligii daciifka la ahaa iyo xilligii qawilag noqday waxaa udhexaysa beder walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adila beder waxaa sharaf ugu filan ninkii xaadiraba in baderi bal jibriil baa wuxuu idhi nebi allow maxaad ku tirisaa saxaabada beder xaadiray sui dhexdeeda waa kuwa ugu fadli badan suuhi malaa'igtii beder xaadirtayna samada iyagaa ugu fadli badan marka beder caadi ma ahayn waayahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dhacdooyin badan oo kaloo dhacayna waa jiraan faqaynuqaacu qaynuqaac baa ku xigtay fasawiiqu qaswatu sawiiq baa ku xigtay qadfaan qaswada qadafaan laydhahna waa ku xigtay wahiya faduu amr qaswada duu amr laydhaa weeye faqaswa buxraanu meesha buxraan laydhaana waa la weeraray qaswadan qaynuqaac wa awalu qasaad waa duulaankii koobaad ee yuhuud lagu qaado saddexdii ee yuhuudda ahaa ee nebigu warqadda la saxeexdeen soo marnay qabiilkii koobaad ee sanka taagay ahaayeen waayo saddexda qabiil bay ugu geesisanaayeen ugu fara badnaayeen ugu dhaqaalo badnaayeenoo kaanuu saaga waxaan farsamo yaqaan dahabka iyo seefaha iyo hubkay samayn jireen oo waxa la ydhaha qabiilkana faraha iyo dagaalkay u qaabilsanaayeen qabiilka labaad ee banu nadiiray gaari doonaana odayaashay lahayn iyo salaadiinto way talin jireen bani quraydoo ugu dambeeyaana culimmaday lahayn iyo diintay u hayeen saddexu saasay u qaybsanaayeen qoladana markii koobaad sanka taagtay waxay bilaabeen inay nebiga caayaan waxay bilaabeen inay diinta caayaan waxay bilaabeen inay waxoogay xasarada bilaabaan oo daandaasi bilaabaan nebigu wuxuu ugu tegey suuqoodii wuu u yeedhay wuu waaniyey waryaadhaheen wanaag baa inaga dhexeeyey ballan baynu galnay dee waxaana saynaysaa waa dabdarree joojiya oo waxaa ku cibro qaadataan wixii quraysh ku dhacay maalin laweyd marka waa shawaal markuu nebigu la hadlayo kibir bay ka sii qaadeen orye maxamed yay ku dagin inaad niman reer magaala oon dagaalka aqoon aad la kulantay oo iska gowrgowracday oo quraysh laydhaa annaga haddaad nala dagaalami layd inaannu ragnaadna ogaan layd waxaannu niibad garan layd nebigu wuxuu arkay inay nimankani dagaal diyaaru yihiin iskaga yimi nuu mu odhan way sii wadeen gabadh muslimadoo niqaaban ayaa suuqoodii timi oo tidhi dahab ii hagaajiya ninkii dahabka u hagaajinayay ayaa mid kala diro wuxuu yidhi maradeeda qaadoo halkaa ugu xidh qadaadka wuu qaaday qadaadku ugu xidhay hadhownba isli kac mise waabay qaawante dadkuna boqolkan marya layska hoos xidhayay may xidhnaan jirin mar alla markay aragtay inay qaawanta bay qaylisay nin muslima soo boodayoo kii buu kurta ka jaray iyana waa suuqoodiiyo kii muslimka muslimkaabay soo warano way dileen markii buu nebigu dagaal ku qaaday afar iyo toban habeen ayaa isweer laga hayay oy qalcadda xidheen markii dambe nimanbaa ka adeegayoo aakhirkii dambe waxaa lagula ballamay naweydaarta uun waayo ninka la yidhaahdo nimo badan oo munaafiqiin ahaa oo muslimiin la moodayay baa ka adeego yidhi hanaga naga laynin ee nimanka hala sii daayo nebigu waa iska sii daayey laakiin muxuu ka reebay hal wixii dhaqaalo aha dahab ma qaadan kartaan fido ma qaadan kartaan hub ma qaadan kartaan wixii awr qaadaa leedin awr wax ka badanna ma qaadan kartaan sidii bay ku qaxeen adraacaad bay tageen oo shaam ah xaggaayo shaam bay qabteen qolada ku xigtay qaswada ku xigtaa waa qaswatu sawiiq qaswatu sawiiq waxa weeye markii badar la laayay toddobaatan nin oo quraysha oo kamakacadyadii la laayay toddobaatanna gacanta lagu dhigay ayaa abu sufyaan yidhi oo maxaa ii soo arkay nolol iyo cunno iyo dumar lala seexdo iyo janaabo laga maydho maxaa ii soo arkay walaynaan madaxayga biyo marinayn ilaa maxamed iyo asxaabtiisa ka soo aarsado laba bilood meelaha taqriiban buu sidii ahaa maalintii dambeu ciidan yar soo kaxaystay ciidankiibuu keenay madiine dusheeda habeen madow dabeetna wuxuu ku garaacay nin kale xoyey ibnu akhtab oo reer bani nadiiroo yuhuudi ah xoyey baa ka furi waayey wuxuu ku garaacay nin la yidhaahdo salaam ibnu mishkam kii baa ka furay oo sooriyeeyey oo khamri siiyey oo warkii muslimiinta oo dhanna siiyey waa yuhuudi habeenkii markay aakhirkiisii tahay ayuu ciidankii ku noqday kiisii koox buu diro wuxuu yidhi ordoo dhirtana qaar soo googooya wixii aragtaanna soo laaya abuu sufyaankii dhammaa ee hoggaamiye ahaa wuxuu ku qanacayaa dhowr geedoo timiraan soo jaray ay isku qancinaya aniga soomaad maqal geela laga dhacay ee isneer badda soo dhacay eedha rag isguraye naftuu beenu sheegayaa moogta rag baa laga laayayoo timir buu soo jarjaraya dhowr geedoo timiruu googooyey laba saxaabiyoo meel iska hurdana way dileen oo ansaara kadib baa la ogaaday markay laba saxaabi dileen waa laga daba tego nebigu ciidan deg deguu ku saaray oo isaguu hogaaminayo cidumuu dirin isagaa hogaaminaya waxoogay baa la eriyey nimankii waxay sameeyeen baqo waxay ka qabaan wax walo haysteen way daadiyeen xataa sawiiqii sawiiqu waa boorashka qaswatu sawiiq maxaa loo yidhi kolba kiish yaroo tuuraan ninku markuu baqanay wuxuu israadaa nyo shaarkaa wallaahi ku habsaaminayo shaarkuu tuuraa wallaahi garanka qudhiisu ka ku habsaaminayo isaga marka daba kabuhu idhaahdaa malaha iyaguna hee kabala'aantaa dhaanta ninku hadduu baqo waa wax walbau tuuraya ciidankaasi raashinkoodii ba xataa tuurayaan raashin la soo urursaday qaswatu sawiiq baa loo bixiyey qadafaan qabiilka qadafaan waa qabiil badan aad u badan oo yaryaroo fara badan oo dhib badanoo bariga madiinoo dhib ay buuxiyeen laakiin nebigu iyagoo isku duuduuban mar keliyay soo weerareen waa axsaab oo arki doonnaa inta kale jilibjilib buu weerari jiray iyaguna way dhib badnaa way weerar badnaayeen qolo la yidhaahdo meel la yidhaahdo duu amar oo ceela ah, ayay qola isku urursadeen qoladii isku urursadee buu maqlay intaana iyagu soo weerarin ayuu nebigu ka horraynaya madiine cumaan cafaan buu kaga tegey labada qabiil qabiilay surursadina waa haclaba iyo muxaarib baa la odhan jiray halkiibuu nebigu tegey way kala yaaceen waa niman jabhadoo fallaaga ah marka la soo weeraro buurahay fuulayaan buuraha dhaadheer maalinta laga soo noqdana way diyaargaroobayaan maxay doonayaanuun iyadoo muslimiintu maqan yiin inay mar ay ku habsadaan tiina ma dhicin waayo nebigu waa soo jeeday intaa wararku isaga daba imanaya waa tay dhici doonto qisadii ducuur ducuur waxa weeye nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh roob baa helay go'i baa ka qoyey go'i buu geed ku wadhanayaa deetna geedkii buu yar hoos seexday sidaa kutubta qaar baa qoray laakiin bukhaarigu wuxuu qorayaa inay duhur ahayd oo la kala hadh galay nebigana waxaa la siin jiray geedka ugu hadh weyn maadaama meeshu ay saxara tahay geedka ugu hadh macaan baa looga tegi jiray geedkiibuu seeftii suray uu iska gamaay nin reermiyiah baa arkay seeftii buu la baxay seeftii oo bilaagalah ayuu nebigu ku toosay qacdeedii hayeh buu yidhi maxamadow waan u jiifaa maxamadow waad arkaysaa dee man yamnacuka minii bal dhan walba eegoo yaa maanta iga kaa difaacaya geeridaadu waa boqolkiiba boqol nebigu waa subaa wuxuu idhi allah ilaahay seeftii waa ka dhacday ma jibriil baa ka laaday ma mikaa'iil baa ka maroojiyey wax dhacayba hee waxa weeyaan seefti waa ka duushay nebigii baa qaaday hayeeh buuri man yamnacuka minii way isbedeshay bal xaaladdu sideed isu bedeshay eeg kiiuu iska fadhiistay ilaahay garan maayo wuxuu yidhi kun khayra aakhidin nin wax qabta ka ugu fiican noqo gob noqo nin goba noqo iddaah deetana wuxu uhi waaye islaam maayo waa halka lagala baxo ragnimadu halkay ku jirto dadkaasi munaafiqiin may ahayn dad kale canleeyana may ahaynoo laba kale codleeya dadku markay reer magaal noqdaan bay noocaa u bataan reermiyiga waxa ku dambaysa runta bal seefaa lala dul taagan yahi saa leeyi mid kale muxuu dhan lahaayo boqol kiiba boqol iyo shan y laatan baa islaamaya oo wuxuu kaga baxsan laha maxay ee seefta maya buuri maya haddii xataa kurta laga jarayo laakiin mid baan kuu ballan qaadayaa weligaa ciidanku weerre inaan soo raacin nabigu waa ii buuhi orod carar reerkiina wuxuu u tego wuxuu idhi ninkii dadka ugu gobsanaa ayaa idinka imi aakhirkii dambana inay islaameen baa la sheegay qaswada ugu dambaysae afraad waxaa la yidhaahdaa qaswatu buxraan waa tii sagaalaad qabiil laydhaa banu sulaym ayaa iyaguna diyaar garoobay oo doonaya inay madiina soo weeraraan nebigu wuxuu kaga tegay ume maktuum dabeetna waa weeraray toban habeen buu maqnaa iyaguna way kala yaaceen buuraha ayay kala fanteen dagaal ma dhicin wa ee dagaalkii uxudna bacdu waa ku xigay fa xamraau lasad meesha ladha xamraalasad baa ku sii xigtay uma banu nadiiri baa ku sii xigtay uma fi lcadad daatu riqaaci uma fi lcadadi tirada waxa ku jirta daatu riqaaci qaswada laydha uma badru lmawcidi bedertii mawcidka ahayd fa dawmatun dawmatuljandal baa ku xigta falkhandaqu udkur sheeg wacdudii dabeetana tiri halkana dhowr buu ku sheegayaa uxud baa kow ka ah uxud waa qaswadii tobnaad iyada duulaanka waxa lahaa quraysh waxaanay rabeen inay ka soo aarsadaan wixii gaadhay beder tallaabada koowaad ay qaadeenna waxay ahayd dhaqaalihii uu waday abu sufyaan ee safarka ayay yidhaahdeen war safarkan yaynaan qaybsanin yaynaan iibinin aynu ku diyaargarowno oo raggeenni ugu aarno tiibay isku waafaqeen dabeetana xooli waa la iibiyey abu sufyaan baa lagu wareejiyey inuu hub iyo farday iyo wax ku iibiyo waa la diyaargaroobe qabaa'ilkii axbaashta loodhan jiray axaabiish ee quraysh xulafada la ahaana wasawriya laydhi waa la soo ururiyey intaana nebiga warqadda waxaa u soo qoraya cabbaas adeerkii oo jooga maka ayaa wararka soo siinaya waa la diyaargaroobayaa halkaasay wax marayaan nebigu wuu la socdaa bid bay la socdaa gooray soo baxeen oo ay soo dhow yihiin buu warqad kala soo diray tii soo gaadhay iyagoo taqriiban laba maalmood ka xigtay oo halkay soo gaari laayeen labadii maalmood baa la tashaday maxaynu yeelnaa nebiga iyo asxaab waaweyn oo waaye aragii waxay lahaayeen aynu magaalada difaac ka xidhanno ma soo geli karaane aynu halkaa ka difaacanno raggii beder ay seegtay oo hamuum qaba iyo rag dhallinyari waxay leeyihiin maay difaac maxay noo soo arkay yaan layna odhan way fuleeyoobeene aynu u baxno bannaanka ugu baxno deetana waxa loo batay aynu u baxno tii baa la yeelay nebigu waa baxay galab jimcaad oo shahri shawaalah oo sanadkii saddexaada ayuu baxay uxud buu tegaya waxay ku baxeen kun nin saddex boqol iyo siyaado waxaa la soo noqon doonaa cabdilaahi ibnu ubey ibnu saluul oo marka horeba kaartu u raacay wuxuu ku jiray raggii ku doodayey magaalada laga difaactamo xigmadna may ahayn isagu wuxuu u jeedayuun inuu ku dhunto dhowaan buu islaamnimada muujistay dhowr bilood ka hor ayuu islaamnimo muujistay muxuu doonayey markay magaalo tahay fashilmi maysid haddaad doonsa ad dagaalamin waxaad ohanaysaa idinku xaggee ka dagalanaysa halkaa anna koonahaasan kaga jirayo ilaa magaalo soo muuqatee dabeetana wuxuu doonaya inuu yidhaahdo xaafadaha dhan ninka difaacaya waa ayo oo aniga intuu gurigiisa seexdo laakiin marka bannaan loo baxo warkaasi mi soconaya inuu dagaalka yimaado iyo inuu fashilmo labadaa kama dhexayso waayahay subaxii dambe halkiibuu nebigu gaadhay galabtii buu habeeyey buurtii weyneed buu dhabarka saaray meel yaru islaacid baa kaaga soo dhicina ciidan buu dhigay wuu is mar alle markii subaxii laysu muuqday ayuu ciidanka la go'ay isagu ninka laydhaha ibnu ubay ibnu saluul wuxuu doonayey inay muslimiintu niyad jabaan waa kii ilaahay wa tacaala tilmaamayey ee lahaa id hama minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun markay ciidankaas jabeen banu salama iyo niman la yidhaahdo banu salama iyo banu cawf ayaa iguna dabcayna raacaan ilahay baa joojiyey uxud saddex darajay ahayd ama saddex wareeg bay ahayd wareegga koobaad muslimiintaa ku guulaystayoo waa qacdii koobaad hallo wixii calanka siday reer dhan oo la idhaha reer dalxa ninkii calanka qaaday waa la dilaa sagaal nin oo calanka qaaday ayaa sagaal kaba laysduldhigay waa qoys waa jilib ilaa ilaahay waayeenba nin calanka qaadaa addoon baa qaaday addoonkoodii addoonkiina labada garabba waa la jaray iyo kurta calanka halkaasu iska yaalay markaasay jabeena yaaceen ilaa dumarka dahabkooda la arkayey dumarna way wateen xagga dambe ka gelinaya oo leh in tuqbiluu nucaaniq wa nafrishu namaariq aw tudbiruu nufaariq firaaqan khayra waamiq haddaad rag noqotaan guryihii baa idiin diyaariya gugushiiyo uunsigii haddaa baqataanna maalintaasa isugu keen dambaysa ah, waxaas iga daba akhriye deetana mar alle markii dagaalkii dhacay ee la jabsaday way sii ordeen ilaa uu leeyahay ninka la yidhaahdo cali bn abi aalib haddaan maalintaasa dumarada gebigooda soo qaqabo dumarnimu baan u daaye waan soo wada qaqaban la qacdaa hore muslimiinta lahaa waana ta keentay inay colkii buurta saarnaa ay soo jabaan oo ay yidhahdaan waar dagaalka waa dhammaaday nabiga dardaarankiisuna dagaalkuu ku xisaabsanaa dee dagaalkiiba dhammaay isagoo koo nimanka yaacay alhaniima alhaniima kontonkii nin kontonkii afartan baa ka dhaqaaqay goobtii sideed soddon toban baa ama labiyo toban isku khilaaftaa toban uu ku jiro cabdillahi ibnu jubayr hogaamiyihii ayaa ku hadhoo ballantii ilaaliyey laba gooroo horena khaalid way difaaceen bartasi ka celiyeen khaalid baa arkay meeshiina fududaatayoo raggii lintaa saaminayaa faras buu ku taagan yahy markuu arkay inay fudaatay buu ciidankii soo geliyey tobankii ninna fardahaba cagta mariyo barti baa lagu laayay mid kama bixin colkii la sii eryanayey iyo qayladii khaalid ayuunbaa la maqlay kuwii yaacaynoo soo noqdeen muslimiintii waxay galeen laba aabur bay galeen waa halka markaa laisku hilboobaye muslimiintu saddexa qaybood qaybsamayaan qayb yaroo mitid ah oo nebiga difaacda oo dhowr iyo toban oo sida maalinba mid u dhimanayo marba mid laba ku soo hadhaan dalxa iyo abudujaana ku soo hadhay saddex iyo toban ninna way haayeen mar walba waryaa naga rabaya nin baa u dhaqaaqa iyo koox iyagu yaacayba ilaa iyo madiine rag baa galay iyo qoor qolo khalkhashayoo xallo waxay sameeyaan mar way dagaalamaan mar way joojiyaan mar waa caynkan waxaa intaa usii dheer shaydaan baa qayliyo yidhi maxamed waa la dilay waayo muscab baa la dilay oo aadu qurux badnaa oo nebiga shabbahayey deetana ninkii dilay wuxuu qaatay nebi maxamed dilay shaydaankuna dhagu ugu tuuray rag baa iska tuura yidhi kol adii nebiga la dilay maxaanu qabanaynaa khalaas hawsha oo ragna waxay dha may dhammaanine ina aynu dhimanno oo halkuu ku dhintay ku dhimanno markii dambe nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh difaacii siduu ugu jiray saxaabadii badnayd baa soo noqotay alcashar eh, mubasharuun biljanna saasaa deetana difaacii lagu galay maalinkaasi dhacdada labaad wareega labaad yaa iska lahaa ya qoraysh baa lahayd laakiin ogaada todobaatan saxaabi bay dileen laakiin hal saxaabi may qaban hal saxaabi may qaban maalintaa hal saxaabi may maxabuus ka dhigeen bal muslimiintu iyagaa mid qabtay qoladan muslimiinta dadka qaar baydha waa lagu jabay uxud laguma jabine waa laga yar bursaday waa laga xoog batay xagga dilka iyo dhimashada iyagaa qabtay nin la abu cusat aljumaxi abu ciisat aljumaxi wuxuu ku jiray maxaabiistii beder nebiguu sii daayay markuu waxau yidhi waan faqiir baana waa carruur badane iska sii daaya ballana wuxuu la galay dib dambaysaa aanu ciidan u soo kicinin gabyaana uu aha markii dagaalka la abaabulayey ayaa la jebiyey ballankiisoo lagu yidhi war haddaad dhimatana ubadkaaga annagaa qani ka dhigayna haddaad noolaatana qani baanu kaa dhigaynaaye jebi ballanka maxamedo idaacadda start wuxuu istaadhay idaacaddiisiiyo gabaygii ku soo kiciyey maalintaasaa la waa ka dabcaynu mar laba baryo toban maxamedow ubadna waa leeya faqiirna waane si laa tamsaxu caaridayka bimaka intaad dhabannada salaaxato maka odhan maysid khadactu muxamarada maratayn laa yuldaqu mu'minu min juxri maratayn hala dilo hebelow qaad dil waa halkuu ilaahay lahaa faima tasqafannahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum lacallahum yadakaruun marka saxaabada waxaa laga dilay taqriiyan saxaabaduna waxay dileen ilaa afar iyo soddon gaal bay dileen oo iyaga waxaa ka dhintay ilaa afar iyo sida uu tilmaamayo saaxibu raxiiq ilmakhtuum taasi waa uxud maalintii waxay dhacday sabtida fa xamraau lasad xamraa ulasad aynu iyaynaan intaa dhaafine nebigu goobtii buu joogaa goobtii uu joogay ayay qurayshi diyaar garoobeen oo dhaqaaqaya dabeetana cali buu yidhi cali ow dabagaloo dhaqanku garanayaa moogta waa dhaqanka taqaano hadday fardaa saaran awrtana hogaaminayaan dagaal bay maagayiinoo madiinay ku socdaan wale waan ka dabagelayaa hadday xagga madiina u dhaqaaqaan waan ka dabagelaya hadday awrta fuulaan fardahana kaxaystaan oo hogaamiyaanna socod bay maagayiinoo laguma safri jirin fardaha cali wuxuu arkay inay awrtii fuuleen fardiina dhinac u kaxeeyeen wuxuuhi nimanku way dhaqaaqeen iska soo noqday habeenkii madiina shuhaadadii bartii baa lagu aasay welina way ku aasan yihin habeenkii waa loo hoyday subaxii buu ilaahay yidhi ka daba taga waayo waxa la ogaaday oo rabbi og yahay inay kolley malmal cuni doonaan odhan doonaan waar maxaynu nimanka u leyn weyne waynu ka adkaanee maynu ku noqonno nebigu wuxuu wixii asxaabi shalay la jooga raacaan macal kuwii dhaawaca ahaba isqaadayay rag dhaawaca oo lugaha jiidaya ayaa raacay waxaan dagaalka joogin waxaa raacay jaabir jaabir bin cabdillaah jaabirna wuxu uhi ya rasuul baa diidanaa aabbahayna waa shalay kula shahiiday shalay mas-uul maan shalay aabba ii maanta se aabba waa mootayey ku shahiiday anaa maanta talinaya aan ku raaco waa ii buuri waxay gaadheen meesha le xamraa alasad brobaganday sameeyeenoo nin bay ku yidhaahdeen maxamed waxaad ku tidhaa ciidankii adduunka o soo ururinayoo waanu ku dabar jaraynaa aladiina qaala lahum annaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaluu xasbuna allah wa fanqalabuu binicmati min allahi wa fadl lam yamsamsa suu nebiguna colbu isna u dirayo nin la yidhahdo budeyl ibn warqa ayaa u tegey oo isna ku yidhi sawkan iska daaya inaan maxamed iyo wixii ka maqnaa iyagoo xanaaqsan bay soo socdaan hadalkeenna inagoo wadnaa fardaha madaxoodayna soo gelaya markayba bartii ka dhaqaajiyeen xamraa ul asad dagaal madax bannaan ma ahayne uxud buu taabacsanyey halkii saddex maalmood baa la deganaa lagu nin walba waxaa la yidhi dirham hadduu watay laba dirham buu kala soo noqday dinaar hadduu watay laba dinaar buu kala soo noqday way ku macaasheen uma banu nadiiri qaswada banu nadiir baa ku xigta banu nadiir waa yuhuuddii labaad nimankani uxud markii muslimiinta la wiiqay ayay soo dhiiradeen kuwii hore goormay soo dhiiradeen banu qaynuqaac goor muslimiintu guulaysteen oo hayd in lagaba baydho ayagu isu soo taageen way ka ragnimo badnaayeen kuwani laakiin berigaa way ka baydheen waddadee iminka markay maqleen nabiga waa la dilay oo toddobaatan baa laga dilay iyaguna is idhahdeen maanta umaad isku qalluufi kartaan deetan nebiga u yimi olo ila bixiya mag magtii biirumacuuna ay idhaahdeen halkan noo fadhiiso waxay damceen sallax ku ridaan tiina waa loo waxyooday nebigu weerar buu ku qaaday weerarkiina difaac bay galeen qalacad bay galeen waa la laysku xeeray deetana markii dambe cabdillahi ibn ubay bn saluul iyo qolooyin baa ka ergeeyey oo iyagana waa la eriyo meeshii waa laga qaxiyey alla waxay xoolo haysteenna waa lagala wareegay suuratu banu nadiir waa taqaanaa soo mah suurat lxashri ayuu ilaahay ku keenay waxaa ku xigtay uma fi lcadadi tirada waxaa ku xigta daaturiqaaci qaswatu daatiriqaac daaturiqaac xilligeeda waa la laisku haya ma saddexaad bay ahayd ma afraad bay ahayd ma shanaad bay ahayd ma lixaad bay ahayd bukhaari oo kale lixaad buu ka dhigayaa qaar shanaad bay ka dhigayaan qaarba bay ka dhigayaan dadka qaswatu daatiriqaac waxaa la weerarayaa niman qadafaan la yidhaho reer miyiya saxaabaduna way kababeeleen dhagaxiibaa cagaha googooyey nin walba wuxuu mara haystay ayuu cagaha ku duuduubay riqaac saasaa loo yidhi waana salaaddii koowaad ee salaatulkhawfa ee la tukadaa waxay dhacday qaswada la yidhahdo qaswatu daati riqaac ayay dhacday qabiilka la weerarayeyna saclaba iyo anmaar bay ahaayeen saxaabaduna afar boqol ayay ahaayeen maalintaasi iyadoo laysu saftay ayay salaaddii timi qibladiina way ka jeedaan deetna nebigu muxuu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qaabkii marka qiblada laga jeedo loo tukan jiray ayuu tukaday qolana difaac bay gelayaan qolana ragcad buu tukinayaa deetna ragcadda kale dhammaysanayaan way dhaqaaqayaan halkii bay tegayaan kuwii kale nebigio atixiyaasanay u imanayaan way la istaagayaan nebigoo taagan cafwan deeta way la istaagayaan deetana markuu ragcad tukiyo atixiyaadku ku sugayaa intuu atixiyaadka ku jiro ayay soo dhammaysanayaan ragcaddii kale way la atixiyaadsanayaan deetana way la salaamonaqsanayaan marka waa cadaalado qolana way la xidheen oo lamay salaamonaqsan qolana lamay xidhanineh way la salaamonaqsanayaan waayo fa duuma qaswatu duumat ljandal ayaa ku xigta waaye uma badl mawcidi badlmawcid maxay ahayd saddex bedel baynu soo aragnay badel asuqra iyo badel alkubra iyo badel almawcid badel almawcid waxa weeye maalintii uxud ay dhammaatay ayaa buurta waxaa soo fuulay abu sufyaan wuxuu uhi uclu hubal hubal ha sarreeyo sanan buu ku faanaya nabi wuxu hi haye waa loo jawaabay allaahu aclaa wa ajal ilaahay baa weyn oo sarreeya markaasuu yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum annagu cuzaanu leene haddaba sala meelka badhuur waxa maqlayn idinkuna bilaa cusaa ishaa idiin yeela bilaa cusaati subxaan allah waxaa lagu yidhi allaahu mawlaana walaa lakum alla noo gargaaraa idinka alla idiima gargaarayo markaasuu yidhi yowmun biyowmi badrin walxarbu sijaal maanta iyo maalintii bedel isu tuura dagaalkuna waa isu ceshigaa iyo wadaamaysigaa iyo barbarrada markaasaa dhi laa sawaa ma sinin qatlaana fi ljanna wa qatlaakum fi naar xageenu ka simanay toddobaatankaygu jannay gelayaan toddobaatankiinidile naartay caladuulu gelayaan halkii markii laysu jawaabay baa wuxuu yidhi sanadka dambe iyo bishiisa bishaa bisheeda iyo beder haynoo ahaato iyo beder haynoo ahaato sidii baa lagu kala tegey waa la ballamay xilligii taagnayd ayaa nebigu diyaargaroobay ciidan aad u lixaad badan oo kun iyo shan boqolah ayuu diyaarsaday asee weli ay ku yaryihiin farduhu toban farasoo keliya wataa ciidankaas way diyaargaroobeen beder bay tegeen bal waa kaasee haddabo quraysh ha timaado abu sufyaan wuu cagajiidayaa ma doonaya dagaal diyaaru maaha ballankiina wuu gaadhay in balankii ballankiibuu ka baxayna wuu diidan yahy shan boqoloo nin helay waayo waxa uu waayba raggii saddex ku soo dagaal tegay uxud maanta muxuu ka hayaa shan boqol buu ka hayaa shantii boqol baa soo baxay markay ka soo socdeen laba marxaladood maka ayuu istaagay waryaadhehe sanadku waa sanad abaara haye waxaa idinku fiicnaa sanad barwaaqa ah oo xooluhuna dhirta daaqaan idinkuna ceelasha ka cabtaan sanadku waa abaare anu waa noqonayaae ina celiya halkii bay ku laabteen nimankii oo baqeen nebiga iyo asxaabtiina usbuuc bay deganaayeen carabina waa u wada timi baamishar baa dhexmaray maray dacwad baa dhexmartay martay way iska soo laabteen iyagoo ballankiina fuliyey waxa la badrulmawcid waxaa ku xigta qaswada lala duumatljandal waa qaswada ugu fog shaam baa la gaadhay urdun dalka la yidhaahdo ayaa la gaadhay hareerihiisa dabeetna nebigu halkaa wuxuu ku maqnaa sagaal iyo afartan maalmood buu ku maqnaa sagaal iyo afartan maalmood ayuu ku maqnaa ciidan badan buu halkaa ugu tegey ciidanka ugu tegeyna way kala firdheen deeta waa iska soo laabtay waanu soo gaadhay madiina qaswada ugu dambaysaa waxa weeye qaswatulkhandaq khandaq waa qaswo khatara waxa isu yimi ila islaamku imka u xoogeystee labadii dagaalee horeba islaamkay istilayeen hal qabiil oo la ydhaahdo quraysh iminka laakiin way gaalsabaxeenoo way adkaydoo way gaamureen deetana maxaa la damcay waxay isugu tegaya kow yuhuud yuhuuddii bani nadiir ee la eriyey ee khaybar degtay ayaa soo abaabulay makay tageen qoraysh bay diyaariyeen qarashkana annagaa bixinayna yidhahdeen waxay u tegeen qabiilka kadafaan la ydhaa iyana waxay ka soo diyaariyeen laaluushna waa u diyaariyeen lix kun oo nin lix kun oo kadafaana iyo afar kun oo quraysha maxay noqonaysaa tobankaa kun soo weeraray waa intii ugu badnayd ay gaalo diyaariyaan qaswatul khandaq saasaa alliance xulafo isbahaysi ayaa yimi ilaa maantana waa kuwa isbahaysanaya ilaa maanta gaalo atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun maxaa isku beegbeegayaa waa isweydiin kartaa kuwaas way isbahaysanayeen kuwa isbahaysanayaan kuwaas way dacayatamayeen kuwana way dacayatamayaan kuwaasi kanay samaynay maxaa isku beegaya ha yaabin macallinkoodu mid keliya macallinkoodu waa mid keliyaa welina wuu nooliyey macallimuhum waaxid waayo waa ibliis ha markaa waa arday uun barayaa nabiga iyo saxaabaduna markay warkii maqleen maxay sameeyeen markiiba tashi bay qabteen khibrad baa soo baxday saxaabiga laydhaha salman alfarisi ayaa wuxuuhi yaa rasuul allah inaa kunna idaa xuusirna khandaqna annagu eeraan baanu ahay ree eeraanoo haddiina laga xoog badayey waraar weyn iyo darajee weyn iyo hog weyn baanu qodannaa waletii baa laisku lacay waa ra'yi ha laga gaadhsiiyo ayaa ma fiicanna waa la haystaa waayo intaa warka waxa soo diray cabbaas cabbaas warkuu qaabilsan yahi deetna xagga koonfureed madiina buuraa xidhay ma mari karaan galbeedka iyo barigana beero iyo dooxyo ayaa xidhay oo halkaa rag yarun baa la dhigayaayo iyana ma soo mari karaan halkee bannaan waqooyiga oo buurta uxud iyo salac labada buurood inta ka dhex leh intii baa la damca in la xidho intii waxaa loo qeybiyey afartankii ninba labaatan mitir arbaiina diraacan likulli arbaiina rajulan deetana maxaa la qodayaa wax weynuun farasku ka boodi karayn hoosna u dheeroo intuu ku dhaco aanu ka bixi karayn hadduu gaabayey intuu ku dhaco ayuu ka baxaya hadduu xaggan u yarayena inta faraska si fiican loo soo eriyo ayuu iska goynaya ka boodaya deetana aad baa loo dheereeyey saxaabada waxaa soo maray shaqaale ma haystaan qalab ma haystaan dhaqaale ma haystaan iyo cunno qabow iyo jiilaal gaajo la yaab leh inagii soo maraynay inta lagu gaajooday jaabir ibnu cabdilaahi raashinkii yaraw kariyey in ciidankii oo dhan dhacdadaa waxaa dhacday qisooyin badan oo cajiib ah munaafiqiintu way soo dhuumanayeen laakiin saxaabadu may dhuumanayn maalin baa waxaa ka hor yimi bahal sallaxa oo la dhaqaaji waaye alla raggii yaqaanay wax qodi jiray iyo macaawishii iyo dubayaashii dhaqaaji waayeen nebigu wuxuu uhi ana naasil anaa dejinaya saxaabada dhagax baa ugu xidhan caloosha dhammaantood gaajada dhagax baa u xidhan nabiga eegeen mise labaaba ugu xidhan laba dhagax ee caloosha ugu xidhan deeta nabig wuxu bismillah dubiib micwalkii buu qaatay madaraqii allahu akbar buu ku dhuftay faliidh baa duulay waa iftiinta suu yidhi allahu akbar ucdiitu mafaatiixa faris wa inii la araa qusuuraha albiid alaan min maqaami haada faris iyo dowladdii eeraan waan qabsaday fooqyadoodii cadcadaana waa arkay halkan ka arkaya mid labaad buu ku dhuftay oo iftiintay wuxuu idhi allahu akbar futixat lii khasaa'inu qaysar wa inii la araa qusuuraha alxumri alaan halkaasaan ka araya fawqyadii cascasaa mar saddexaad buu ku dhuftay wuxuu idhi allahu akbar futixat li abwaabu sancaa ama futixat lii abwaabu lyaman wa inii la araa qusuura sancaa alaan saddexdii darbadooduu ku dhuftay ayuu dhagaxii wuxuu noqday tambas tambas nebigu dadka kama quwad badnayn rag badan oo ka xoog badan baa jira dhexdhexaad baa inagii soo barannay waxaan raggii u taag waayeen ee uu saddex darbadood keliya ku burburiyey waa mucjisa culimmada dalaa'il nubuwa mucjisaynkay ku daraan halkaas saxaabadu way rumaynaya markuu leeyahy halkaasaan furtay munaafiqiinta waa isqanjiiriyaan tisaa isu eegan ba qoslaan horyaadheen oo baqaynu la kaadi tagi karlaani maasuu u ba'aya quraysh baanu ka qodaynaa god qoraysh iyo khadafaan baan god ka qodanaynaa ruum iyo farisna waa loo bu'ayaa warye waa ka daroo dibi dhalbeh marka khandaqna saasay ahayd ilaahayna wuxuu muslimiinta ugu guuleeyey ciidamo soo diray iyo dabaylo iyo saxaabigii fariidka ahaa nucaym ibnu mascuud alashtaci ee isku diray saddexdii qolobo garhka isu geliyey markii ay noqdeen ay guureen wuxuu yidhi mataqaanaa alaana naqzuuhum walaa yaqzuuna naxnu nasiiru ilayhim maanta wixii ka dambeeya innagaa weerara cidda mayna soo weeraraysaa ma jirto naxnu nasiiru ilayhim innagaa ku soconaynaa sidii ba u dhacde weerarkii ugu dambeeyey qurayshi lahayd khandaq buu ahaa intii ka dambeeyey iyagunbaa la weerarayey iyagaa halkooda loogu tegayey waa yahay qasuwaadkii baynu sii wadnaaye waxa uu waaye qurada waa soo socotaa quraydatu qaswatu qurayda lixyaanu qaswatu lixyaan uma duuqarad uma almuraysiicu cala alqowli اlasad halkana wuxuu ku sheegayaa dhowr qaswo ayuu israacinayaa raximah اllahu tacaala uma taliyaha cumraة اlxudaybiya fakhaybarun facumraة اlqadiya waay quraydatu qaswatu bani qurayda waa qoladii yuhuudda ka hadhsanayd iyagiina way ilaalinayeen ballanka aad bay u ilaalinayeen laakiin ninka laha xuyey ibnu akhdab oo la dhiman doono marka dambe la laynaayo ayaa u yimi oo soo abaabulay eh, eh, eh, khandaq iyo axzaab kacbna asad buu u tegey wuxuu ka dhaadhiciyey inay jabiyaan waa fursade xaggan kaga soo dhufta xagga waqooyi xagga koonfureed annagun xaggan aan ku xignaa wax la wadaba ballankii bay jebiyeen qurayda wuxuu nebigu maqlay inay ballankii jabiyeen laba saacad buu u diray oo salaadiin u ahaa reer madiina saca ibnu cubaada iyo saca ibnu wuxuu idhi hadday ballankii xejiyeenna toos iigu sheega hadday ballankii jabiyeenna ha sheeginahe sarbeeba yaan ciidanku niya jabine oo warka fiican ciidanka waa loo sheegaa awood bay ka qaadayaan warka xunna waa laga qariyaa waayo niyajabayaan markay halkii tageen waxay la kulmeen iyagoo intay ballankii jabiyeen nebiga caaya oo xumaantay samaynaaad yaabayso labada saacad mid baa la caytamay kii kalena wuxuu kuhi waryaah waar dee dagaal bay naga dhexeeya cay wax ka darane inaga mari iskaga yimaadeen dabeetna nabiga waa u sarbeey waxau yidhaha cudal waqaara cudal waqaara waa laba qabiiloo muslimiinta ku ballan furay ayay u sarbeebeen markiibu ogaaday nabiga xoogay buu istuuduubay xoogay warwaray haddana uu toosay isagoo niyad wanaagsanoo allahu akbar abshiruu leh ilahay baa i booda dabeetna way kaceen sidii baa ilaahay ku jabiyey markii laga soo noqday khandaq oo nebigu galay xamaamkiisa oo uu markaas soo maydhay hubkiina dhigay ayuu jibriilu yimi oo miyaa hubkii dhigteen haa annagu maanaan dhigin iminkaa baan ka soo noqday quraysh iyo raacdintooda ku dhaqaaji qurayda nimanka waa kii yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falaa yusalliyanna alcasra ila bibani qurayda ninka ilaah aakhira rumaysanow casr waxaynu ku tukanaynaa bani qurayda xaggii baa loo dhaqaaqay bani quraydana dhammaantood gacantaa lagu dhigay waa kii xukumi jiray sacd ibnu macaad baa xukumay in raggooda iyo gaashaanqaadkana la laayo dumarka iyo carruurtana la addoonsado maadaama ay yihiin mujrimii xarb inala eegtay xil halis ah oo muslimiinta la leynayay lixyaanu qaswatu lixyaan qabiilka ladha banu lixyaan ayaa la weeraray qabaa'ilka la weerarayaa dhammaantood markuu nebigu warka helo inay dagaal diyaar u yihiin ayuu kaga horraynaya oo muslimiintu ma yaqaanaan in bartooda lagu sugo oo bartooda loogu yimaado balaayo waa laga hortagaa halkii baa loogu tegey uma duuqarad qaswatu duuqaradna iyadana qabiil kale oo la yidhaahdo bani muxaarib iyo bani muxaarib ayaa diyaargaroobay oo damcay inay muslimiinta soo weeraraan bartoodii baa loogu tegey duuqarad waa ceelka halka loogu tegayey weeye labada qoloba banulixyaan iyo duuqarad labaduba way baxsadeen qolada duuqara degan iyo banu lixyaan labaduba buuraha ayay u ordeen dagaalama dhicin uma almuraysiic muraysina waa ceel cala alqowl alasadi qowlka saxana wa qaswat lmuraysiic muraysi iyo bani mustalaq ma isku mid baa kale yihiin sheekheennu waxaad mooddaa inuu laba ka kala dhigayo laakiin waa isku midun muraysiicna waa ceelka bani mustaliqna waa qabiilka la weerarayo waa jilib ka mida ah khusaaca iyaga dagaal baa dhacay waana laga xoog batay kadibna dad badan baa laga qabsaday wahaakada alcishruuna qaswatu lmuraysiic wahiya qaswatu bani lmustaliq markii laga xoog batayna waxaa ka mid ahayd juwayriya bintilxaris oo odaygii maratay reer kaba madaxda u ahaa ayaa dhalay nebigu wuxuu maqnaa siddeed iyo labaatan habeen dadkiina markii dambe u wada xoreeyey badankooduna waa islaameen waana qisadii ay ku dhacday qisatulifki ay ku dhacday ummilmuminiin aynu soo marnay waayahay yahay uma taliiha waxaa ku xigtay cumrat lxudaybiya cumradii xudaybiya ee la joojin doono muslimiinta sulx alxudaybiya ku xigay fa khaybaru dagaalkii khaybar baa ku xigaye yuhuudda lagu qaaday fa cumrat lqadiya cumrat lqadiyana ina way ku sii xigtay markaa sulx alxudaybiya dagaalma dhicin duulaanna lama ahayn qasawaadka in la raaciyo culimmada qaar baa diiday laakiin culimada kale waxay leeyihiin waxa qaswa looga dhigayaa dee haddii dagaal qabsan lahaa way dagaalami laha hubkoodii waa wateen khaybarna dee waa dagaalkii weynaa lagu qaaday yuhuud ee lagaga qabsaday magaaladii la odhan jiray khaybar fa cumratu lqadiyana waa tii ee go'aankii ahaa qallaynta umrada ayaa la ysugu yimi fa fatxu makkata iyo maka furashadeedii iyo dagaalkii xunayn watalaa waxa ku xigay qasaatu daa'ifin tabuka qaswadii tabuuk iyo daa'if intaas waxa weeye toddobaaaankii qaswo haddaba toddobaalaatanka qaswo oo aynan aad u faahfaahinin imisuu dagaalamay waa kuwan qaatala wuxuu dagaalamay minhaa toddobaalaatanka bitiscin sagaal baa dagaaldhacay marka toddobaalaatankii sagaalaad ka jarto siddeed iyo soo hadhaya siddeed iyo wax dagaal dhicin kuwe weeye sagaalka la dagaalamay uxudin waa dagaalkii uxud walkhandaqi iyo khandaq badarin iyo bader bani qurayda almustalaqi khaybara walfatxi xunaynin taa'ifi waa iskati waxaa ku jirta sahashi qaarkood baan dagaal caadiya dhicin khandaq oo kale dagaal caadiya ma dhicin af nin baa ka soo tallaabay oo meel yaroo cidhiidhiya helay ninkii muslimiintu cidle way dileen maalintii dambena afar nin baa meel yaroo cidhiidhiya intay ku qaadeen habaar ibnu aswad diraar ibnu khadaab cumar walaalayiin iyo camar ibnu cabdilwud iyo aswad ibnu cabdiyaquuth afartaasaa meel yar ka soo tallaabay banaankay fardaha celceliyeen ninkii ugu geestanaa la ydhahdo camar ibnu cabdiwud ayaa dhaatay oo yidhi yaa ii soo baxaya waxoogay baa laga aamusay oo camar ibnu cabdiwud xooggiisaa qeyracaadi waxaa la yidhaha harag buu ku istaagi jiray harag markaasuu yidhahda toban ninoo jiida bali riixa tobanka nin iyo isaga haragu u kala go'a haragu tobankana dhinac buu ugu go'a isna uu go'a oo markaa afar laatan jir meelahaasa ayaa u baxay waxaan u xidhay koofeed bareed waayo waa cali cali kasta ku qaaday caliyadii waaweynaa suu yidha maya kaa maaha suu yidhi oo cali bnu abi taalib baa haa maadigii inta lay kahaa oo raggii waaweynaa miya ga baqeen buur suu anaa ku dilaya deetana wuxuu yidhi de ma rabo dee anaaba raba buur intuu xanaaqay oo ka soo booday faraskii oo faraskii uu dib u tuuray ayuu xoog dagaal ku galay dabeetana cali wuxuu isaga dhigay gaashaankii seeftiisii waxay gashay gaashaankii intii gaashaankii uu ka saarayey ayuu isaguna kurta ka jaray aad baa loo takbiirtay saddexdii kalena way yaaceen cikrama ibnu abi jahal warankii buu ka cararay warankaa gabay dheer buu ka tiriyey xasaan ibnu saabit uu leey cikrama warankaagii soo doono ceebta waxaa ku dhacday hee ceebtii adduunka waxaa kaloo dagaal aan u dhicin banu qurayda dagaal toosoo laysale ma dhicin laakiin dee dagaal maadaama nimanka xisaar lagu sameeyey dagaal buu ka soo qaaday kadalika daa'if minjaniiq baa lagu garaacay bahal madfacaad moodo oo minjaniiqa mooyaane iyadana toos laysuma haleelin qaatala minha wuu dagaalamay bitiscin uxudin walkhandaqi badarin bani qurayda almustaliq khaybara walfatxi xunaynin fatxiga laftiisa ciidan yaroo guraangura ayaa dagaal ku dhex maray laakiin nebigu dagaal ma gelin waqad xakow waxay ka xikaayoodeen can qowdi bacdi salafi biannahu nebigu qaatalay inuu dagaalamay fi nadiiri qaswatu bani nadiir wa qaabatin qaswatu alqaaba wa waadi alqura almashhuuri qolo kale waxay idhaahdeen sagaalkii iyo saddex loo geeyey labiyo tobankaasuu dagaalamay ilahi waxanu weydiisaanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa